lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa lixda bisha febraayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xog waraysa caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu danbeeyey xaaladda caawa ee magaalada laascaanood oo maanta uu ka dhacay dagaal socday in ku dhow labaiy saacadood oo uu dhexeeyey ciidanka somalilan ee kuwa deegaanka khasaaraha ilaa hadda inta la warinayo halka ay labada dhinac kale joogaan iyo warar kale ayaad maqli doontaan somalilan waxay sheegtay inay diyaar u tahay wada hadal lagu xalinayo xiisada ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan xildhibaanada golaha shacabka waxay maanta meel mariyeen sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo kulamadii ugu dambeeyey aad kaga doodeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi baranna waxa uu guddoomiyey shir looga hadlayay amniga oo lagu soo bandhigay qaababka la xidhiidha sida lagu hortegi karo in la maalgeliya al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu ka tacsiyey dadkii ku geeriyooday dhulgariiftay dalka turkiga qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan caawa barnaamijkeena xog waraysi xubinteyna kalamaan ayaa sidoo kale idiin soo gudbi doonaa gabagabadan waxaad maqli doontaan heestan cabdulli maxamed ayaa barnaamijkeena caawa farsameynaya waa mar kale iyo xog waraysi k n n cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawodaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kubsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran

waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaana waxaan ku bilaabi doonaa caawa xaaladda magaalada laascaanood caawa ay degan tahay balse weli dhinacyadii dagaalamay way ishor fadhiyaan gabaldhici maanta ayuu dagaalku istaagay waxaana wararku ku heleynaa in ciidamada somalilan ay ku sugan yihiin bannaanka magaalada xaafadaha magaalada laascaanood waxaa ku sugan sida wararku sheegayaan ciidanka deegaanka in ku dhow labaiy toban saacadood ayuu dagaalkii maanta uu socday khasaare xoog leh ayaa jira kaasi oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa magaalada dhimashada in ka badan konton ruux ayaa la warinayaa halka dhaawacu intaasi uu ka badan yahay wararka aan helin waxay sheegayaan inuu socdo abaabul ay wadaan labada dhinac xili weliba waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal uu ku qarxi karo ma jirto ilaa hadda waa waan socota si loo joojiyo dagaalka heshiisna loo gaaro waxgaradka kasoo jeeda gobolka maanta mar ay warbaahinta la hadleen waxa ay sheegeen in qof waliba oo jooga laascaanood uu galo dagaalka iyagoo ciidanka somalilan ku eedeeyey inay dhibaato ku hayaan dadka ku nool magaalada haddaba xaaladda caawa ee laascaanood waxaan wax ka weydiiyey goordhow weriye cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ku sugan magaaladaas xasan eh, eh, eh, aad baad u mahadsan tahay adig iyo dhegeystayaasha radio kulmiya aad baad u mahadsan tahay haddii aan xaalada magaalada laasacaanood oo runtii labaiyo tobankii saac ee u dambeeyey xaalad aba ku jirtay aan ka waramo rasaastii iyo dagaalkii qaraaraa ee saaka kow iyo tobankii shan iyo konton daqiiqa ee maamulka somalilan ciidamadooda ay kusoo qaadeen magaalada waxa uu joogsaday salaada maqrab markii la tukaday inta badanna dagaalka magaalada xasan waxa uu ka socday dhinaca magaalada garowe marka magaalada dhinaca barigan iraad oo garowe marka allaasacnoo joogto dhinaca bariga ah waana wada aad runtii isku xirto de wadadan dheero garowe iyo gobolada macalilaa hargeysa isku xirta ah marka dagaal qaraar oo runtii aan isleeyahay anigu noloshayda intii aan joogay aan mararka qaar yani aan haddii hadda maawena fasiro marka hotelada magaalada muqdisho la galo eh, xaalada ka jirta aan ku qiyaasi karo iyo dagaalada etoobiyaanka ayaa magaalada ka dhacay ciidamada somalilan runtii magaaladan waa magaalo buuraley oo xasanow mm-hmm. xabadda aakaha ah, ah ee eh, daradaa durbabo waxay bixinaysaa dhawaq eh, ka xoog badan kii caadiga ahaa marka dagaalkaas aad baa runtii laysulla xaaladu adkaatay dadka deegaanka oo iyaguna runtii markiisi gaara garaadadu ay yidhahdeen dagaalka hal la galo ee magaalada oo dhan waxa ay ku hoomeen dhalinyaradii joogtay furmaha dagaalka intaa wixii ka dambeeyay dagaalka aad ba u qaraaraaday oo dee dooradii isla soo gaareen marka eh, runtii uu somalilan ciidamadeeda uma gelin in magaalada ay gudaha usoo galaan ugudambeyntii ilaa iyo shan kilomitrba hadda magaalada badmaanka looga saaray marka buurihii iyo goobihii muhiimka ahaa ee magaalada hadda waxaa joogay ciidama deegaanka dhimashiyo dhaawac runtii ilaa iyo dad soddon iyo shan ah ama soddon ayaa ay soo gaaraysa dadka deegaanka ah somalilan ilaa aan isku dayay inaan eeriyadooda ka helana runtii horta meyad aad u badan ba waxaa dhooban meesha maanta lagu dagaalamayo somalilan ah marka galabta qaar kamida saraakiil saraakiishu waxay sheegeen deegaanka ciidamada deegaanka hogaaminaya in ay rasaaso eh, eh, xoogan ee dhacaysa ay somaliland ku dagaalamayaan meydkooda ay qaataan laakiin loo diiday waxaa kaloo ii sheegay ilaa ay saddex sarkaal oo baanduulihii eryadaasu ka mid ahay ee somaliland ku dhinteen marka khasaaro waa jiraa laakiin dadka deegaanku eh, waxa waayo magaalada aad bay runtimaanta u difaaceen oo hadda somaliland anigu magaalada wariyaasha joogay runtii si gaar ah guriga anigaan joogay bay rasaasta ka balaabatay kan ee garaad cabdillaahi garaad saleebaan oo runtii ah garaadku inta badan ay saaka somaliland ay soo weerartay baan gurigii markaa joogay marka hamba ahaaba dadkii sida daruur caadiga ah saaka somaliland u duqaysay laakiin alxamdulilah waxa aad maanta dhaawac iyo dhibaato oo guriga soo gaareen may jirin laakiin ilaahay qadartiisa ka dhacday waxbuma reeban haddii markaana xaalada soo koobo waxbad way joogsatay hadda wax rasaasa ma dhacayaan laakiin maydadkii somalilan maanta ka dhinteen ilaa banaanka magaalada ayay yaalaan oo usoo tagdilin galabta intii soo galan ay qaataan eh, xasuna waxaa kaloo xogan helayaa in codsadeen in meydadku ay qaataan oo ergi soo dirsadeen laakiin taana ay diideen dhalinyarada deegaanka oo dagaalka iyaguna fartiida eh, iyaguba wado marka hmm. eh, inahaasaan helaya laakiin maga hadda dagaalka ma dhacayo sidoo kaleeto isbitaalka magaalada duqeyn bay maanta la eegteen marka markii dee dagaalkii caadiga ahaa bay ku guuleysan waayeen bay magaaladii madaasiici u qiibiyeen guriga haddaan ku jiro waxaa kusoo dhacay hoobiye gurigii saakaan ku jiray waan kasoo baxay lakiin midaan kaa ka

oo hotel xamji meel la yirahda kamid tahay waa lagala wareegay somalilantu marka adigu dee eh, inahaasa magaalada ka jira xasanow eh, cabdi wahaab dad badan waxay isweydiinayaan aba labada dhinacay dagaalamaya wuxuu midba midka kale ku eedeynaya in dagaalku uu bilaabay dhankiisa marka maxaa xoogoo dheeraada nala wadaagi karta arrintaas ku saabsan eh, xasano horta xaqiiqad la sheegaa xaqiiqad in la sheegaa fiican ilaahay baana runta jecel waxaad qiyaasataa laas caanood qofkaanan aqoon haddaan u sharaxo horta waa magaalo afarta koo doonay buura ka xigaan dadkan deegaanka waxa ay joogaan ciidamadooda meesha ugu horeysa ee kontaroolka ah ee dhinaca bariga oo garowe dhinaca xigta ayay joogaan waxaad qiyaasataa marka somalilan ciidamada waxay joogaan duqarad imbiilo kale eh, iyo herayo eh, kale oo ay magaalada banaanka ugu yaraan soddon kilomitr bay magaalada ugu jireen mar waxaa qiyaasataa markaa eh, anugu de goobjooga baan ahaayoo bartirasaasta ay ka bilaabatay baan joogay halkaabaa anugu deganaa marka waxaad ciidamada somalilan sidaan xogta ku hayo waxay soo guureen lix saaxale bay soo guurayeen oo magaalada soodka ay kusoo dhawaadeen durbidin markii salaada la tukaday oo geed iyo qof ay kala baxeen rasaasta igaa bilaabay marka qof shacab ah oo ciidanka deegaanku maanta degaan hataa hadii la dhihi lahaa waaba waa iga bilaabay qorsha ma ahaynba maanta qorsha wuxuu ahaa in odayaasha ay go-aanada ku dhawaaqaan buu ahaa waxa uu ahaa in waxbalalo la sugayayba in eh, odayaasha iyo isimada iyo gudiyada ay go-aanadooda ku dhawaaqaan marka maanta maba la dhihi karaba maalin la dhihi kara ma aha ciidamada eh, deegaanka iyaga ayaa dagaal bilaabay laakiin maadaama adee dadku ay soomaali yihiin oo ay xog badan helayaan in waxa la ogaa somalilan waxaadna og in fiidkii horeba ee habeenkii axadda ee laba saac iyo meelahan oo kaleeta ay soo baxeen qaar ka mida ah qodobada oo weriyaasha gaarka ah iyo warbaahintu ay xeleen marka somaliland way ogeyd inaanay de meeshaas wax iyadu raaxayn aanay kasoo baxayn de way hubtay marka sidaabay is yidhahdeen de inta garaadadu ay xasalad qabtaan oo warbaahinta la geeyo waxa imay ka hortagaysay marka de waxaa qiyaasan kartaa nin kontaroolka magaalo laga soo gala jooga ina magaalada soddon kilomitr meel u jir qof joogay hadda cid weerarkeen waa la qiyaasi karaa waana la fahmi karaa dadka deegaankan haddeertaan runtii dee dan danigotada ku dagaalame laakiin danta hadeertaan duulid iyo dilid iyo diyaarsan runtii maba ahayn laakiin dee markay dani kuta ku jiraado ay dadka deegaanka go-aanka qaateen xaqiiqda in la sheegaana sax ahaa ilaahay baa ina dilaya maanta hadee magaalada laascanood laascanood ee hadda aan joognahe dadka deegaanka magaaladooda way difaaceen dadkan waa dad soomaalinimada u dhimanayo somalilan dadkan wax kaloo ma dilayso waxay u dilaysaa keliya de annagaa idin maamulayn iyo annagaa idin yeelayn iyo taydaa idin yeesinaya de taana dadkan hadda laba kun kow ilaa iyo sax labaatan joogaa dee meelay ka shaqaynaysa mala iyaguna hore u diideen marka waxyaabaa la isweydiinaya waxay tahay haddii maanta askartii ay dhinteen oo ay saddexdii baabuuroo saaka afar ilaa afar gaari oo ku dhishika iyo madaafiicii saarneed magaalada duqeyn ay gurteen oo waxaa baraha bulshadii yaalla ay shacabku markhaati u yihiin hadda ma garanayo haddii waxa ay somalilan ay maanta ku duuri karto lakin aniga waxaan ka weydahay suxufiyiinta madaxa banaan ee magaalada joogay ee saaka wixii dhacayna goobtii isagu way ka dhaceen marka waxaa kaloo yaab leh inay kuleeyihiin ciidamada eh, somalilan baa magaalada jooga run agaro tan waa been ilahay baa yaabaya ayaa laga yaabaya eh, tan waa been marka magaalada jubilaca waa degan yahay xataa rasaas ma dhacayso laakiin shan kilomitr baa laga adkaaday maamulka somalilan ciidamadoodii eh, inta galabta dagaal ugu xooganaan sadaas saraakiisha xoogaga ay sheegeen meydkooda qaataan taasuna uma suurtagelin oo ilaa hadda meydkooda wuxuu yaalaa meesha maanta dagaalku ka dhacay iyo baabuurta laga gubay marka ciidamada deegaanka ayaa guud ahaan caawa gacanta ku haya magaalada ha horta eh, waxaa jirta xasanow eh, mid kale waa jirtaa oo arrin kale laga yaaba dadku dhegeystayaasha radio kulmiya si gaar ah waxaa jirta xasanow ciidamo badan oo maamulka somalilan ka tirsanaa laakiin dadka deegaanka dhashay markii xaalada xumaatay oo ay dadku waxa la dilaya dadkooda noqdeen ay yihiin ba iyaguna soo kala farayeen ay kasoo baxeen oo dagaalkii dhinaca ah, waxay kasoo galeen dadweynaha haddee dadka marka waxyaabaha eh, inta badan eh, keenay in dagaalku uu adkaado waxay ahayd ciidamadii eh, maamulka somalila markii hore la joogay oo markii dambe xaalada xumaatay dee asal ahaana deegaankan u dhashay in dagaalku ay dadkooda garab siiyaan marka magaalada marka dhinacan bariga unbaa dagaalka xoogiisa ka socda laakiin dhinac tusaale ahaan hadda magaalada galbeedkeeda oo kaleeto ilaa waqooyigeed waxaa jooga nin sarkaal ahoo uu eh, hadda magaaladan ammaankeedii gacanta ku hayo dhinaca eh, baarsha la yiraahdo eh, marka ninkaasoo de weli hadda si toos ahna uusan somalilan ugumana shaqeeyo umana diidin marka halkaa dee kolley rasaasi kama dhacayso laakiin dhinaca bariga oo garowa xigtay xooga saaran marka waxay rabeen in dhinaca inta kasoo galaan magaalada saf balaaran ay kusoo qaadaan garaadadan dadkan meesha joogana cagta mariyaan laakiin taa waa laga diiday Eh, maanta dhacdooyinka waaweyn ee eh, laga diiwaangeliyey dagaalkii laascanood ka dhaca waxa kamid ahaa in toddoba caruura iyo hooyadood ay dagaalka ku geeriyoodeen oo uu gurigii ay ku noolaayeen madfac uu ku habsaday marka maxaa xog dheeraad oo arrimaha si arrimo kale oo qarsoon oo dadka ilaahay hadda aysan ogeyn oo nala wadaagi kartaa eh, xasano waxaa jirta arrin kale oo miigan aada ugu jirin waxaa kaloo jirta lagana xaqiijiyeen in odayah iyo wiil u dhalay inuu gurigu isagu deganay isaguna hobiye ku dhacay oo isagii wiilka ay dhinteen arrintaana qof ayaa xaqiijiya oo mas-uul ah eh, arrintan qoyska ilaah u naxariistay waa toddoba qof oo hooyadii reerka ay ku jirto eh, markii magaalada eh, u suurtageli weyda inay gudaha usoo galaan bay waxay bilaabeen in magaalada ay ku garacaan hubka artilleriga ah marka taana markii dambe waxaa xal u helay dhalinyaradii deegaanka oo dhabarjab ku sameeyey oo baabuurta magaalada duqeynaya inta dhinaca guurka la wareeg geen dabadeedna kusoo jeesada dhulka la simeey marka eh, ilaahi ha u naxariisto qoyskaasi waxa ay dhinteen ka hor inta gaadiidkii magaalada duqeynay aan loo talin ka hor ayay dhinteen waxaana eh, duqeymo magaaladu ay ka bilaabeen balaamaysan kuu sheegeen markii magaalada ay geli waayeen oo ugu yaraan hal kilomitr dib loo riixay ayaa duqeymo magaalada ay ku bilaabeen si gaara ah, ciidamada araduga la yidhaahdo oo dowladda ingiriiska ugu tababartay maamulka somaliland ayaan xog ku helay inay kuwa magaalada sidaa u duqeynayo eh, dhibaatada magaalada ka geystay laakiin waxa oo ay jirto oo waxa ay hubay sameeyeen oo waxa ay isku dayay sameeyeen intuba waxaa u diiday dee maanta magaaladii waa laga yani uma suurta waxa ay imaga ay magaalada ka qorsheynayeen iyo inta magaalada ay soo galaan dadkan soomaaliyeed ay xasuuqaan lakiin dee waa run eh, qof eh, dagaal u diyaaraha dee geeri wayseeli kartaa wadna garan kartaa dee markii magaalada tusaalainta buur la koro dee gantaale lasoo tuuro waa qiyaasa jirtaa marka eh, xasan waa dhibaatada way jirtaa laakiin marka laisku soo duubduubo dadka deegaanka xaqiiqdii eh, waxa ay qaateen go-aankiisinimo leh oo horta magaaladan ay ku difaaceen ilaa hadda shan kilomitr maamulka somalilan magaalada u jirtaa marka eh, laakiin dad khasaare kale wuu jiri karaa magaaladiida weli ma furna adiguna qof baxi karaana waa yaryahay eh, marka isku soo wada duduub xasuna xaalada waa halkaa magaalada way degan tahay wax dhibaato hadda kama jiraan way degan tahay rasaasi ma dhacayso cabdi magaaladii aad joogtaa maanta tirabeel weeyaan khasaaraha dhimashay dhaawac ee dagaal ka dhashay Eh, ma jirtaa tirakoob rasmi ah oo la hayo oo ku saabsan khasaaraha intuu leegya eh, horta xasan aad baad umahadsan tahay eh, tirakoob horta meeshu de waa meel haddee uun maqrabkii uun joogsaday dagaalka ismadii iyo deedka magaaladuna de waa magaalo inta badan laga qaxay weeye marka laakiin dee tira way jirtaa kolley afartan ilaa iyo soddon iyo shan dhimasho dhaawac marka la laysku diro afartan konton adugu lixda meelahan waa gaari kartaa waana dareemi kartaayo haddee taasu isweydiin badan ma oo waa dhici karta lakin khasaaro rasmi ah, cid soo sheegtaa ma jirto ismaamul dowladeed ma shaqeynayo waawa dadkii deegaanka iyo isbitaalada iyo hawleya iyaguna de haddana waa xili habeenaho dee khasaaraha dhabta ah iyo way adag tahay inaad heshaa marka eh, lakin ma ogaan wixii soo baxaahe eh, kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa weriye cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada laascanood wuxuuna la wadaagayay wararkii ugu dambeeyey xaaladda caawa ee magaaladaas dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed axmed kaahin oo ku sugan magaalada laascanood maanta mar uu hadlay waxa uu sheegay in iyaga amba ciidankooda lasoo weeraray oo ay isdifaaceen wuxuu sidoo kale tilmaamay inay jiraan hub iyo ciidamo lasoo geliyay laascanood oo la doonayo sida uu sheegay in lagu qalqalgeliyo amniga sida aynu ka wada warqabno gobolka sool xaruntiisa magaalada laascaanood waxaa muddo ku dhawaada qaarkoodna ama kaba badan joogay xubno golo wasiiro ah guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan taliyaha ciidanka qaranka iyo saraakiil la socda waxa ay u socdeen kulankii ugu dambeeyay golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu usoo xilsaaray in arrinta hadda ka taagan magaalada laascaanood ay maxaanku dhahday hawsheeda ay galaan guddidaasi intaanay soo anbabixin waxaa xidhiir la soo yeeshay waayeel siyaasiyiin iyo waxgarad doonayay inay wax ka taraan waxna ka qabtaan dowladdana kala howlgalaan arrinta maxaanku dhahday gobolka laascaanood talooyinkii odayaashaasi ay soo jeediyeen iyo wasiiradii ugu soo horreeyay ee ugatoo kusoo soo qeyb galay inay halkan yimaadaan siddeed iyo labaatankii bishii dec bishii novembar ee diiwaangelinta kasoo qeybgeli lahaa xaaladuna ay la kowsatay talooyinka lasoo jeediyay waxay ahaayeen in ciidamadii amnigee joogay ay magaalada koonayaasheeda iyo maxaanku dhahday dabadda ay u joogaan ciidamo maxaanku dhahdaa isla ciidanka qaranka ka tirsan ay gudaha lasoo geliyo magaalada laascaanood si ay amnigooda u hayaan taa waa la ogolaaday madaxweynaha marka ay la kulmeenna waa la ogolaaday sababta loo ogolaadayna ay ahayd iyadoo la doonaya markaa in lagu bambaaniyo eh, laguna dejiyo xaaladda maxaanku dhahdaa ee magaalada ka taagan arrinta ku xigtay waxay ahayd in halkii shirka laga abaabulo shirka markaa badankoodii marka laga reebo mid iyo laba ay gudigood maxaanku idhaahda ayay joogaan aanay joogin somalilan gudaheeda aanay ku jirin isimada ugu badan oo joogay garowe iyo qaar meelo kale oo degaamada maxaanku idhahda ee beeshana ay degto joogay in loo loo soo ogolaado inay halkan wada yimaadaan sababta taa loo sameynaya waxay ahayd in la raali geliyo waxna laga eh, laga lagaga gaashaanto cabashooyinka jira inay wax ka tarto go-aamadaas laga qaatay garaadadaas iyo isimada imanaya markaa waxa ay noqotay in ay magaalada soo kaxeeyaan oo ay soo geliyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan arrintaa imaantikoodii waxaa kusoo dhex dhuntay oo yimid dad fara badan oo ama ka tirsan maamulka maxaanku idhahda puntland maamulka soomaaliya ehm, waxay iyagu u bixiyeen s c khaatumo oo yidhaahdeen jigjigaa berigii dhowta lagu soo aasaasay dabadeedna halka iyagoo calamadii soomaaliya sitay yimaadeen mararka qaarkoodna hodheelkaanu ku jirno garaadada qaarkood marka ay mahor marayeen rasaas aada iyo aada u fara badan bay maxaanku dhahdaayay ayay nagu rideen xubnaha golaha wasiirada iyagoo madaxweynahana la sheergaraynaya iyo golahoodii ay ka tirsanaayeen guddoomiyaha golaha wakiiladana ay wada joogaan oo ka wada tashanayaan waxay ka indhaqarsadeen waxyaalaha maxaanku dhahdaayay la sameynayo inaanay waxba ku darsanin ee ay ka dulqaataan maadaama loo socdo waddo weyn oo la doonayo in lagaga hadlo amniga dhidiba wa-aasidiisa iyo maxaanku idhahdaye adkeyntiisa iyo dareemada siyaasadeed ee maxaanku idhahdaye la qabo in hawsheeda wadatashina laga yeesho laysagana yimaado isla markii golaha wasiiradu uu yimi ismaduna ay yimaadeen guddi saddex iyo soddonana ay magacaabeen golaha wasiiradu waxay go-aan qaateen inay kulmaan wadatashi ku kulmaan garaadadu sidoodaba way noo diideen way diideen inay nala kulmaan guddida saddex iyo soddonkaabaa hal mar nala kulantay waanu wada hadalay maalin dhan baanu wada hadlaynay annagu haddaanu golaha wasiirada nahay tale waxaanu kusoo jeedinay wadahadal guudna inay intan inoo noqoto isla barahaantaana inaynu yeelano iyaguna ay guddi iska soo xiloan annaguna aanu guddi iska xulno dabadeedna aanu isu nimaadno wada tashi isugu nimaadno wada hadal isugu nimaadno wada xaajood isugu nimaadno xaaladda si iskuna dhacdana aanu meel wada joogno aanu wada qiimeyno guddidaa dambe iyo isku soo noqodkiina waa ay diideen dadaal fara badan waxaa sameeyey guddoomiyaha golaha wakiilada oo la kulmay garaadadana arkay hal mar mar labaadna ay u suuro geli weyday gudidana malamarya lababa ka badan ba arkay annaku inaanu saragnana abiilka iyagii maxaanku dhahda ay u geeyey taasina way suurogeli weyday qolyaha dabadaha ka yimi iyaga laftooda waanu codsanay inaanu saragno may noo imaninoo ismamaanan codsan hadda iminka ugu dambeyntii shalayto waxay ku dhawaaqeen isimadu inay soo saarayaan go-aan maantadan hore waxay u sheegeen oo u iclaamiyeen in ay dagaal la sameynayo gadaasha dambe fariimihii noo kala soo socday iyo waayeel fara badan oo nabadoon ah waxaa muuqatay in ay ka saarayeen oo yidhaahdeen arrintan nabadda warnaanakuna anakuna waxbaan qayb baanu ku yeelanaynaa hase ahaatee fadhigii saaka ay isugu iman lahaayeen waxaa kasoo hormaray saaka shantii iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tigmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid a xeryihii ciidamada qaranka ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan maxamed kaahin axmed oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada laascanood goordhowna waxaa war soo saaray golaha wasiirada ee maamulka somalilan go-aamadaasi waxaa ka mid ah inay cadeynayaan amba u cadeynayaan bulshada somalilan iyo beesha caalamkaba inay u taagan yihiin nabad sidoo kale waxay sheegeen inay diyaar u yihiin eh, in lagu dhammeeyo xaaladda laascaanood ka taagan wadahadal iyo is afgarad sidoo kale waxa ay go-aamiyeen in dadkii ku barakacay dhibaatadaasi loo fidiyo gargaar deg deg ah waxayna sidoo kale beesha caalamka ugu baaqeen in gargaarkaasi ay qeyb weyn ka qaataan sidoo kale waxay bulshada iyo beesha caalamka eh, ku wargeliyeen in somalilan dagaal kula jirto kooxa argixiso caalami ah oo in muddo ah falan amni darro ka maleegayay sida ay sheegeen gudaha laascaanood sidoo kale waxa ay ku dheeraadeen in shaqaaqada laascaanood ka bilaabatay ay saameyn ku yeelanayso deganaanshaha mandiqada geeska afrika iyo caalamkaba sida warkan lagu yidhi sidaa daraaddeed waxay sheegeen inay u baahan yihiin in la iska kaashado sidoo kale golaha wasiirada somalilan waxay ugu baaqeen madax dhaqameedyada haldoorka culimada ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka magaalada laascaanood iyo cid kasta oo doonaysa nabadgelyada iyo deganaanshaha laascaanood inay qeyb ka qaataan sidii magaalada nabad lagu soo dabaali lahaa sidoo kale go-aamada ay soo saareen waxaa ku jirta waxa ay bogaadiyeen sidii ciidanka somalilan uga hortageen sida ay sheegeen weerarkii gaadmada ahaa ee lagu soo qaaday saaka sidoo kale qodobada ay soo saareen ama go-aamada waxaa ka mid ah inay go-aamiyeen in gacan adag lagu qabto cid kasta oo hubaysan oo qalqal iyo sidoo kale falal nabadgelyo darro ah ka wada magaalada laascanood weli barnaamijkan xogwaraysi radio kulmiye ayaad la socotaan warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed sow garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh <laughs> warniyo waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran xildhibaanada golaha shacabka maanta waxa ay meel mariyeen sharcigii ay usoo gudbisay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sharcigan kulamadii ugu danbeeyey ayay xildhibaanadu dood adag ka yeesheen oo ay marsiiyeen heerarkii kala duwanaa ee akhrinta wasiir dowlaha wasaaradda amniga soomaaliya maxamed cali xagaa oo maanta ka hadlay kulanka waxa uu sheegay in qof kasta oo dhibaato loogu geystay maanta ka hor magaca hay-adda nisa ayuu sheegay inay raaligelinayaan wax walbana waxa uu sheegay xilligan wixii eh, ka bilowda in hay-addu ay yeelatay sharci lagula xisaabtami karo dhinaca kale xildhibaan mahdi maxamed guuleed waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey qodobadii laga saaray sharciga oo ay soo gudbisay hay-adda nisa si fiican baa uga qaybeen waan idinka mahad celinaynaa aadaadiini iyo asbaabtiini annaguba la fagurnay dib baan lagu akrinay qof iyo qodobqodob iyo xildhibaan kasta aragtidiisa ayaa mas-uul taagna doodihii kulankii afariyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad ee karfadhiga labaad ee xildhibaanada oo ugu horeysa aragtidaa xildhibaanada qaarkood ka qabaan hayadda magacooda siinaya waxaan u daynay hay-adda horasugidda iyo sirdaalka qaranka oo ah, ah magacay kula soo shaqaysay ragga qaarkii ama gabdhaha qaarkii waxay soo jeediyeen hay-adda sirta ama sirdoonka keliya ha la yidhaaho marka magacay ka soo shaqaysay halkudhageeda iyo mootadoodaha aynu u dayno ayaan nidhi waxaa kaloo aan aada uga daabe oo laga yaabaa inay dancunayso qaab dhismeedka hay-adda agaasimaha guud iyo sida radiisulsharceed kale uu aadna uga dadeen annaguna markii aanu eh, khubarada ka soo shaqayseen maalintii dawladna halka ka sheegay aanu degaysanay ay hayadda u baahan tahay xasilooni iyo deganaansho ay ku shaqayso oo ku xusan gobolka lixiyo tobnaad agaasimaha guud iyo hadraaca lagu eh, magacaabayo oo lagu dhisayo iyo in loo gacan baneeyo in kaaliyayaasha la shaqaynaya uu magacaayo adiga waa qaramada midoobada kale iyo maraykanka yaa wada shiraan waa boosas awood badan kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay kaaliyaha xogayaha guud ee maraykanka marka waa awood badan yahay laakiin si loo wada shaqeeyo oo fursada iyo jiir aanaan meel isugu xaraynin waxaan idhahdaa simaha guud ha loola gacan baneeyo oo xaqa loo siiyo inuu kaaleeyayaasha la shaqaynaya maadaama hawl asaasiya ayaan in la siiyo arrimaha ka reebana baasimaha guud oo kheyr kale ka xusan waan sii xoojinnay oo waxaan ku darnay inaan yeelan karin bixinta ama ama waasiga gaarka ah sida guurtada iyo maguurtada waana sidaad soo jeediseen maguurtada ku darnay waana waxaan ugu diidan ganacsiga inuu shaqo awoodda uu leeyahay awgeed inuu shaqo ku yeesho waanu sii cuslaynay arrinta xasaanadda oo aad tidhaahdeen xildhibaanadan baa shaqo ku leh qodobkuna hadraaca dadka mas-uulka ah ama ka shaqeeya hay-adda ka sheekaynayo waxaa nagamudnaan gaara ha la siiya maadaama uu hayo sir ama arin xasaasiyo culus mar walbana qabashadiisa iyo dabagelkiisa iyo xidhistiisa agaasimaha guud ama madaxweynaha ayaa iyo mas-uuliyiinta fasax looga weydiisanaya ay ku cadda qodobka toddobaad faqradiisa labaad aad ka doordeeaan soo celinay ufidinta laamaha dawladda wixii adeer ximraan ah waa shaqada qadada cusub sidoo kale dadka qaarkood waxay soo jeediyeen soomaali yahay aan ku saabtay waa inuu muslim yahay marka waa ku darnay waxyaalaha kale ka reeban oo aada uga doodeen maadaama burburkii soomaaliya kadib ay duwan nationalitiga ama labada wadan wadaneeyood ama saddex afar baasaboor qofku inuu yeesho ama dhalasho ay xooganayd laakiin shaqo xasaasiya uu hayo qofka mas-uulka ah ee hay-adda suldaanku waxaa weliyada qaadan dhalasho dal shisheeye isagoo gudanaya waajibaadka shaqada hadawhaya laakiin waxa uu inuu qaato uu fasax weydiisanaya agaasimaha guud ee hay-adda oo u ogolaanaya qodobada toddobaad faqradaha koob iyo toban labiyo toban iyo afariyo tobanaad a b c oo isku noqnoqonayay waanu isku celcelinay kuwii kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xildhibaan mahdi maxamed guuleed kaasi oo faahfaahin dheeraada ka bixinayay qodobadii laga saaray sharcigii ay xildhibaanada golaha shacabka usoo gudbisay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya bal markan haddii aan igno ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu maanta guddoomiyey shir looga hadlayay tiirka amniga oo warbixinno badan looga dhageystay hay-adaha amniga dalka iyo sidoo kale qaababka lagu hortegi karo maalgelinta al-shabaab xarunta warbixinada maaliyadeed ee f r c loo soo gaabay magaceedu ayaa kulanka waxay kusoo bandhigeen tallaabooyinka la qaaday ee la xidhiira ka hortaga maalgelinta al-shabaab iyadoo sheegtay in la xidhay akoono bangi oo hor leh oo ay adeegsan jireen al-shabaab taasi oo qeyb ka ah sida ay warbixintooda ku sheegeen saddex jiho ay xukuumaddu qorshaysay in lagula dagaalamo al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa waxa uu sheegay inay sii socon doonaan tallaabooyinka lagu beegsanayo ilaha kala duwan oo al-shabaab ay ku tiirsan yihiin wuxuuna faray dhammaan hay-adaha dowladda inay si dhow ula shaqeeyaan xarunta warbixinada maaliyadeed ee f r c madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii anagnana wuxuu tacsi u diray dowladda iyo shacabka turkiga oo la dhibaatoonaya dhulgariir khasaaro badan geystay oo dalkaasi ku dhuftay wuxuu yidhi madaxweynuhu aniga ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan shacabka iyo dowladda turkiga ugu tacsiinayaa dhulgariirkii ka dhacay kahraman moras oo laga dareemay gobollo badan oo turkiga ku yaala waxaan tacsi tiiraaye u dirayaa buu yidhi intii ku dhimatay intii ku dhaawactayna waxaan u rajeynayaa caafimaad degdeg ah weli barnaamijkeena xog radio kulmiye ayaad la socotaan markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay waxaa la yidhi dagaal wuxuu tirtiro iyo dhib u taransho mooyaane ninna kuma tanaadoo shar baa loogu tegayaae tahriib iyo qax buu leeyihiiyo kala tabaaloowe tabaryarina waa leeyihiiyo weliba taagwaaye tafantoofna waa leeyihiiyo tuugsi ku aabaade taqwad xumana waa leeyihiiyo tubihi naareede tarabtarabna waa leeyihiiyo tacasi joogteeye war wixii colaa talinayuu toobadda u laabtaareesow aniguna waxaan maqli jira da'yartii kacaysaba intaad dooxanaysaan dabar e waa talo war cabdulla waxaa kaloo la yidhi danac male walaalkii ninkii dooxa oo dile maduxdhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war taajoo waxaa kaloo la yidhi walaalkaa diloo dooxnina darajo kuma helo war waxaa kaloo la yidhi marba luuqad lagu loolamaa laxawgu yaallaaye laascaano lahankaas ka kacay luriya ciilkiisa ladqabeen ha loo raadiyaan tala ku soo looji war kalamaanay laas aanood geeka dagaalku dhiyan eedankuhuma warmadeeyow ah. maxaa kaa galay sootii hadda kahor lagaa soo tarxiilay naw waaltaa boqor buumadoobaa beri hore ka xaalsiiyey war unuqdudaas ma nii jirto dadka bogsoo bur'ad ilaaheen marya qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad ba qalad lagu sahayaa waryaa ooyaya war calaa kulli xaal soomaaliyu meelay joogtaba eh. dagaal wuxuu galay wuxuu guda way taqaan cid ka faa'iidda inaan la soo arkinna waa la yahay waana wiil iyo walaal seeg marka waxaan dhihi lahay ragga dagaalamaya nimayahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma ogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war walaalaan isuraynin col iyo weerar kuma fiicna waxna lagama faa'iido marka waxaan dhihi lahaa yaan la kala walwaalin wareerin waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone wah higaasku kujaban weerahayte aryaadhaha wariya dhammaantiis anigu waxaan dhihi lahay dheexaad walaaciyo welwel iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtee haddii aadan waalnayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha warkalambaanay waxaa la yidhi dable garasha liitoo si uu maatida u laayo iyo belada loo layliyey iyo qoriga lii sayfkiisa qalbiguna laxaamadan yahaa gelaya luuqluuqe markaasuusan kaa dayn laqdabajiifna kaa ladine xabadahana kuu laasimaa maalin iyo leyle qof dayoobay leexleexashadu waa u liibaree asagoo dab loocloociyaa hay laleeyahay dagaal ooge liidhara hubkana dhiiba lacagtiisa oo dabaq ku layrsanahayo gacantu laadlaado oo labeeni fuusho wuxuu liqa u soo taagan oo laftiya dhacankiyo bulshada cunaya liigooda godabtiyo lugooyaduna ay tahay ladnaantiisa helaysa ama helaya leefleef markii galowgu luuqeeyo unbay nabadu leeb iyo ku tahay hahiya laandayre dadkan laxaw dhaliyaa hongo'ayn baa ku laabudan warhangolo waxaan maqli jiray libaan male adduuno looxiyo qadiisuba marbay kala lumaano anliilaaf baa lagu qorin gabbooso adiin waliba ku tabtay hanta aad ku lulatana waad u weydaa wargaba iiwaanaba ma taqaaniine eh. anigaa waayaaragaha iga dhegaysta eh. dagaal iyo duullaan walba eh. dhibanihiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraadba waa shicibka hooyo ayaa gaashaanqaadkeedii ku waayaysa marwo ayaa gacaliheedii kaga libdhayaa dunida dahsoon saaxiib ayaa saaxiibkiisii kale dharaar cadwidku kala kaxaynayaa walaal ayaa geerida si arxan daran uga garba garbaduubaysaa walaalkiisa kale oday iyo afadiisa ayaa kala ambanaya waalid iyo ubadkiis ayaa isweynaya macallimiin iyo ardaydooda ayuu wedku kala eryi dibjir ayaa derbigii uu ooyan jiray kaga lumayaa dunida madaafiicda iyo burburka xoogsato ayaa qutulyoomkoodii ku baaba'ayaa dhexda labada madfac ee weerar iyo weerar celiska deedna hambada soo harta ayaa kala furfurmi oo kala furfurmi oo sii kala furfurmi deedna kala firxan iyaga oo argagaxsan waa kuwa iyaga oo qaaqaayanan waddooyinka ama xeryaha qaxootiga horay iyo gadaal u dhex socda waa kuwa iyaga oo aantii hore ka kabsan tu kale foodsaaraya waa kuwa ay maskaxdu ka gaabisay ama ka daciifisay weelaynta iyo diiwaangelinta silsiladaha dhacdooyinka ee isdabajoogga ah waa kuwa iyaga oo gacallooyinkoodii waayay iyo kuwii ay jeclaayeen haddana naftooda gorgortan ku jirto waa kuwa hoobaadka nafsadeed ku dhacay ee sidii wax maran iska daba wareegaya waa kuwa oo waa kuwa ku dhibban meel weliba war cabdikuusow warkaaga waxaan u gartay damtii iyo diridhigtii madaafiicdii darayd ah. intii aan mawdku dilin ah. markay sii kala dideen ah. qaar baa duur duurba halku cunay qaar baa dibadaha ku lumay qaar baa doon lagu raroo badweyn lagu daadiyaa daryeel qarannimo la waah xadgudub naxariis darraa darxumo hoy bay u tahay war axmedow dabka shidana la hadamiye magaalada laascaanoodoo baryahanba foolanaysay waxay saaka saakaalaysaydii umushay dagaal iyo go'aammo isdaba jooga garaadadii markay soo saareen go'aammadii shirkooda ka soo baxay tahay iyo xabaddu markay faniintay wakhti uma dhexayn wasiirka warfaafinta somalilan oo laascaanood joogaana wuxuu sheegay in ciidamada xarumahooda lagu weeraray garaad jaamac garaad calina wuxuu yidhi waana la soo weeraray labada dhinac is eedaynaysana ee e mid weliba leeyahay waana la soo weeraray magaaladay wada joogeen allaa weyn ninkii aamina awoodle war waxaad ka tagtay ummad waliba aayaheeda inay garato war anugu waxaan daawaday garaadkii hogaaminaya shirka laasacaanoodoo leh dagaalka ha la galo ha la diriro ha la isdifaaco oo cadowga ha laga hor tago marka waxaan la yaabanahay haddii salaadiintii iyo nabadoonnadii colaad ku baaqaan yaa nabad ku baaqaya war anna waxaan la yaabanahay dowladdiioo wada dabaabaad hadday shacabkeeda ku duusho yaa difaacaya war madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin waxay ka mid ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxayna ka goosteen markay arkeen ciidankiiyo shacabkoodii weeraraya oo dabaabadihii iyo diyaaradihii lagu gaday cashuurta shacabka lagu duqaynayo markaas bay snm noqdeen marka waxaan maqli jiray laba talabay sasaaroo weligay laba tagoogo isma saarine nimankii taa ka dagaalamay inay dabaabaadkii iyo ciidankii dawladda somalilan ku weeraraan shacab uguma fadhiin war dowladdu ciiddeeda iyo xuduudkeeda inaad difaacdo leedahay mar horena madaxda somalilan waxay sheegtay in fanalka laascaanood argagixisa ku lug leedahay war hooyo iyo lix carruura oo ay dhashay toddobadoodu madfac ku habsaday laascaanood waana ku dhinteen marka argagixisada caalamigaabay ah ahaayeen miyaad naga dhaadhicinaysaa war laascaanood waxa ka dhacay looma kala harine waxaa la yidhi ciidan puntland ka socda ayaa xabadda magaalada ka dhex bilaabay siyaasiyiinta dani ka soo hor waxay leeyihiin aaran jaanaa fidnada hurunteeda qayb ka ah marka shacabka gobolka sool dhinacna uma fayooba masool baana lagu haystaa naw waar xuduudka british somalilan brikitgert wuxuu maraa garoowa agtiisa xaggee ka waalan tihiin war waxaa layidhi meeshii laba maroodu ku dirirto cawsaa ku gacan galay calaa kulli xaal anigu waxaan maqli jira dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doonhe isku naqan abdulwadiin weliba ku tagtay dood cadaalad ah dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dab hulaaqay nagate waradnimaday waxaad ka tagtay anaa dawlada anaa darajale waxaan doona fali kadigtoonow ka noqote dabhulaqay noqotee deendambeeton dibu bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dabbalaayay noqote war kale maanay war ma haysiine ah. xabaddu laasacaana kuma ekee garowey xataa ka faniintay waxaa weeraray baa la yidhi goobihii loo diyaariyey isdiiwaangelinta ah. ciidamo ka soo horjeeda waxayna aaminsan yihiin ah. in madaxweynaha puntland deni uu hawshan muddo kororsi ku samaysanayo waxaana arrinta daba qabtay baa la yidhi salaadiinta buntland oo uu hogaaminayo islaan ciise islaan maxamed ciidankiina waa uu ka saaray baa layidhi goobihii xalay ay soo galeen mucaaradka siciidani ka soo horjeedana waxay leeyihiin isdiiwaangelinta oo muddada lagu korosanayo aqbali mayno marka waxaan la yaabanahay siciidani maa sida lafta garan dib u heshiisiina qabsado war haddadani maasagaa saxiixay shirkii wada tashiga isagu wargogosha koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabkaa dhigaye gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye yaasiin maydhigta gogosha dib u heshiisiinta buntland horta buntland shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ma lagala tashaday war koonfur galbeed xalkeeda macal madaxweyne xasan shiiqaa ka odayeeyaye gogosha dib u heshiisiinta buntland ma lagu casuumay war horta in la dhiga sow kama horrayso war buntland waxay tiri dowlad madax bannaanaanu dhaqmaynaa baawe arrimahanaga annagaa ka tashanayno yeereena waar walaweynay qaranka somalilan xadgudub ma aqbalayo gogalna uma dhigi kartin shir dib u heshiin ma qaban karsiin war anugu waxaan la yaabay puntland waxay tidhi waxaa qalaalaasaha ka dambeeya madaxweynaha jabuuti madaxweynaha soomaaliya iyo kan somalilan gobolka gedana maalin dhoweyn siyaasiyiin ka hadasha waxay dhaheen ciidanka gorgor waxaa ka soo qaadaya gobolka ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheikh reer laascaanoodna maalin dhoweed waxay dhaheen dowladda jabuuti iyo dawladda federaalka garteenna ma geli karaan marka waxaan la yaabanahay ayaantan madaxweynayaasha laysku duubayo maxaa isku dembi ka dhigay mustaqaylada ka taagan muddo kororsi ay u badan tahay eh. samigay cabdullo la yaabanna waxa uu yidhi how eh. hoggaanka kii walbo heela eh. hal sanaaxow uula heera hoggaanka kii walbo heela hal sanaaxow uu haybiya war kalemaanay war ma haysaane sharci sharci sharci nidaam nidaam nidaam aan maqli jira khilaaf khilaaf khilaaf walku gudubay war horaa waxaa loo yidhi sharciga ilaali ha ku ilaaliye war walweyne goor baa sharci yeelateen war sharci lahayna waa dadaan qaanuun lahayn dadaan qaanuun lahaynna waa dadaan xeer lahayn warwar ma haysiine wax badana sharci darrala idiinku dhaqaye konton iyo dhowr sanno kadib hay-adda nisa maantay sharci noqotay oo weligeed waxay samaynaysa ma sharci darray ah ahaayeen war la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan miyaadan maqli jirin war sharci hadday tahay miyay dadka aqalladooda ugu geli lahayd aw maalin walaageed walaageedfalka hortafal laakiin waa infaatukum yaa haytay wargooyin war ma haysiine hay-adda nisa waxaa la yidhi ciddii talada haysaa waxay doontuunbay samayn jirtay waxay doontay dili jirtay waxay doontona waa dayn jirtay sharci lagula xisaabtamana ma lahayn xeer iyo qaanuun ilaashana ma lahayn hedeega mahad baa u sameeyey soo maaha warwar kale waalanine golaha shacabka waxay cod aqlabiid ah ku ansixiyeen sharciga hayadda adda nisa ayaantaanoo dhan waa akhrinayna waa kuwii lahaaye ah. hadda ma xiftiyeen war markii golaha shacabku ansixiyeen xeerka hay-adda nisa ah. agaasimaha mahad salaad wuxuu yidhi ah. sharcigani wuxuu ilaalinayaa muwaadinka soomaaliyeed wuxuuna xoojinayaa la dagaalanka khawaariijta iyo fidnawadayaasha mana dhici doonto hayadda inuu nin walba siduu doonayo u adeegsado marka golaha shacabka waan u mahad celinayaa aqalka sarena waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan iyaguna war ilaahimaha salaad waxau la aamusnaay sharci la'aantay aheed war mar horaa taliya shib loo bixiyey war haddii hayaddii sharci laga dhigay hadda kadib ilow hadli doonaan u malaynayaa war haddaba wuxuu ku yidhi sharciga wuxuu ka hortegayaa in takrifa lagu sameeyo magaca hay-adda hortiis may gurigala u runtiisu horta sharciga ma ninkii ku shaqaynayaa sameeyey aryaadhaha sharciga nisa in la islaawaada akhriyo la ansiixiyo wow eekeed in la islaawaada akhriyo la ansiixiyo waa eeheed fariimahaasi xubintii kale ay ka horreysay kalamaan waxay gebagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi aad kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho barnaamij ka lamidinta dib u kulmi doono sidaas iyo nabaday